بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه qisada tan tataarka oo aynu weli ku jirno qaybtii ay iyagu guulaysanayeen oo aynan gaadhin goobihii iyaga jabkoodu ka bilaabmayey waxaynu ku soo dhex jirnay dowla alayuubiya ama salaaxaddiin alayuubi raximah dowladdii ballaadhnayd ee uu ka tegey ee dabeetana googo'dee filqantay ee qaybaha tirada badan noqotay iyo markaa tataarku siduu ula dhaqmay kolba meel uu ku duulayay qolada kalena ay daawanaysay inta qoladaasi la cunayo ama la laynayo ay u fududaatay markaa hoolaakaya ciidankiisii inay maalin walba koox ay weeraraan kooxaha kalena ay meeshooda joogaan waxayna ugu dambayso aynu soo marnay maya faarqiin magaaladii la odhan jiray ee dagaalka gashay alkamil moxamed alayuubi oo la jebiyey oo aynu nidhi magaaladaba xisaar baa lagu sameeyey dadkii wuu madhay gaajo iyo xanuunnu u madhay aakhirkii magaaladii bay soo galeen maxamed alkaamil bay soo qabteen dabeetana waxaynu nidhi tacdiib baa lagu dilay waa la toorjargareeyey inta la xidhxidhay ayaa hilibkiisa la googooyey kolba in la cunsiiyey markii u dembeeyeyna madaxay ka gooyeen dabeetana madaxiisii bay qaateen ilaa iyo magaalooyinkiiyo dhulkay sii marayeen oo dhan madaxii kaamil oo lagu sido waranka lagu sitaa lala marayey ilaa madaxiisi uu ku gebagaboobay inay dimishaq la galaan xalab iyo xamaa iyo xamas waxaasoo dhan waa la dhaafeen sidii madaxiisa loo siday dadka loogu bajinayey ayaa moxamed alkamil alayubiy madaxiisii waxa la geeyey dimishq waxay culamaa'i taarikh tilmaamaan xataa dimishq albaabka laga soo geliyey baab ilfaradiis albaab la yidhahdaa laga soo geliyey baa la yidhaahdaa dabeetana aakhirkii meel masaajida lagu aasay iminka masjid ura'si baa loo yaqaanaa masaajidka uu ninkaa madaxda ahaa uu ku aasayay masaajidkii madaxaa la yidhaahdaaba halkaa hadda xabaasha u ah markii uu miya faarqiin ka takhallusay wuxuu bilaabay inuu haddana boqor yaroo kaloo agtiisa jooga oo magaalo maardiin la yidhaahdo haysta inuu weerarka ku qaado maardiin markuu weerarka ku bilaabeen sidii caadada u ahayd wuxuu u diray ergey ama rasuul waraaqihii tahdiidka ahaa iyo digdigta ahaana sida waa loo wargeeyey rasuulkii waa u yimi warkiina waa u sheegay meesha waxaa xukuma almelik saciid nin la yidhaahdo wuxuu jawaab ku soo bixiyey jawaab ah waan dagaalamayaa ah, laakiin sababta dagaalka ku kaliftay inay ku qoran tahay wuxuu leeyay kuntu qad casimtu cala alطaacati wاlxuduuri ila almelik lakin xayثu anakum qad caahadtum اlآakhariin ثuma qatltumuuhm bacda an iطma'nuu ilى cahdikum وamaanikum faإni اlآna laa ahiqu bikm وإna alqalcaةa bxamdi اllahi tacaalى mashxuunaة bالdakhaa'ir wاlaslixa wamali'aة birijaali الtarki washujcaani اlkurd wuxuu ku gebagabeeyey hore waxaan ku tala galay buu yidhi inaan boqorka u imaaddo oo aan u hoggaansamo laakiin waxaan arkay buu yidhi ciddii idiin hoggaansatay ee idin aqbashay iyagana inaad layseen oo idan ammaano iyo cahdi toona lahayn sidaa daraaddeed kalsoonimo qabo aan kuugu imaado ee waxaan kuu sheegayaa qalcaddaydu rag iyo xoolaba waa buuxdaa oo rag tiro badanoo turkiya iyo geesiyaashii kurdida ayaa ii jooga buu yidhi dagaal baanan ka xigaa imaatinkaaga holeeko ciidamadiisii waxay bilaabeen inay go'doomin ku sameeyaan muddada ay go'doominta magaalada tan ku hayeen ayay waxay bilaabeen inay qabsadaan magaalooyinkii yaryaraa ee u dhowaa oo magaalooyin caana ah filislaam aamud baa ka mid ah xaraam baa ka mid ah rahaa baa ka mid ah iyo suruuj iyo magaalooyin qalcado yararoo kaloo tiro badan intaasoo qalcadoodoo yaryaree magaalo markuu qabsaday oo ay magaalada tanina ugu jirto xisaar ayuu wuxuu go'aansaday inuu dib u yaro dhigo dagaalka magaalada tan ou xagga xalab u socdo laakiin innagu qisada si aynu isu raacinno magaaladaaynu israacin doonnaa magaaladan xisaarkii markuu muddo ku jireen ayaa waxaa geeriyooday boqorkii magaalada xukumayey almelik saciid magaalada xanuun baa ka dilaacay dabeetana wabaagii xanuunkii meesha ka dilaacay ayuu ku dhintay inanuu dhalay oo almelik ilmudfir la yidhaahdo ayaa dhexaltooyadii qaatay inankii wuxuu bilaabay isagu inuu gorgortan galo hoolaaku xidhiidh la sameeyey gorgortan buu galay hoolaaka nin buu usoo diray e, koohdaay la yidhaahdo koohdaygii waxoogaabaabay iska wacwaadiyeenoo wuu islaamay e, ninkan boqorka ah walaashiina waa la siiyey walaashiina wuu u guuriyey waxaanay aqbaleen inay dowladdii isu dhiibaan waxa la yidhi boqorku waa inuu tagaa hoolaako oo waftiya uu soo baxay ramadaan baa la yidhahdaa buu soo baxay isagoo hadiyadihii iyo wixiina sida boqor hoolaakuu yimi wixii baa loo gudbiyey hoolaako markaa wuxuu ku yidhi niyow dhegayso waxa i soo gaadhay muusilkii haystay carruurtiisii inay baxsatay oo xaggaa iyo masar ay u baxsatay muusil waa badraddiin lulu waa kii ugu xaggan safkan ugu xigayba yacni xisbu tataarka qoladii ka tirsanayd weeyaan hoolaaka wuxuu leeyay waxay soo gaadhay ninkaa carruurtiisii inay baxsatay oo ay qabteen meesha la yidhaahda masar waxaanan u malaynayaa un asxaabtiisii la socotay inay sababtay carruurtiisu inay baxsato ee waxaan kaa raba adiga waxa weeyaan inaad soo kaxayso asxaabtaadoo dhan dabeetana aad aniga agtayda kaga tagtid waayo idinma aamini karayo inay hadhow intay wax kugu akhriyaan idinna baxsataan oo masar qabataan wuu keenay asxaabtii iyo wixii oo dhan dabeetana waa la fasaxay haddana wuxuu ku yidhi holaako may waxa ay asxaabtaadu ii sheegeen inaad xagga hoose masaarida kala socotid waxaanan igu muuqata inaan kugu daro cid kaa mancida inaad baxsato waayo shakigaa weli waan qabaa asxaabtii lakeen ninkan baa u haysta madax furasho haddana wuxuu leeyahay adigu haddaad noqoto keligaa waan ka cabsi qabaa inaad eh, inaad baxsatid markaa cid kalaa lagugu daraya in la yidhaahdo axmed buqa ayaa la yidhi baa ku-xigeen kuu noqonaya oo magaalada maamulaya amiir adigana maardiin magaaladaadii waanu kuu celinay nin fiican baa tahay weliba waxaan kuugu daray magaalooyinka kale ee nasiibiin magaalada la yidhaahdo iyo khaabuur iyo dhul badan oo ka mid ah diyaaru bakr aamudaynu soo sheegnay iyo alkaamil magaaladiisii ama meeshii caasimadda ohdee miya farqin intaba adaan kuu wada dhiibay buu yidhi oo madax ka wada noqonaya dhulkan kale weli baanu qabannay qaybo ka mida ah, qarqas meesha la yidhaahdana adigaan madax kaaga dhigay marka saxaabadaadoo dhanna waad ka tegaysaa ninkanina wuu ku raacayaa iyo isagaa meesha kula maamulaya mamlakadaadiina waan ballaadhiyey oo intaasoo dhan baan ka dhigay buu yidhi hal waxun baad yeelaysaa buu yidhi markaad magaalada ku noqoto wax laaliya waxa qalcad iyo burji ku yaalla waad duminaysaa lama ogola dee askar iyo ciidamo iyo waxaad isku adkaysaa inay dhacaan ee waa inaad baabi'isaa wixii qalcada meesha ku yaalla markii uu ka dhaqaaqay ka tegey ayuu wuxuu isugu yeedhay toddobaatan odagii aabbihii ahaa asxaabtiisiiya oo lagaga tegey dabeetana wuxuu amray hoolaakoo toddobaatankaba in la dilo odayadan duqaytidaa in laga wada takhalluso wax dembiya oo ay geysteenna ma jiro laakiin meesha dowladnimadu inay si fiican uga muuqataa baa la rabaa mardin waxay noqotay dowlad ay ka taliyaan nimanka la yidhaahdo tataarku waxaanay noqotay imaara caskariya oo bartamaha ku taalla oo suuriya iyo dusheeda suuriya inta ka sarraysa iyo intan kurdigu dege turkiga ka tirsan iyo anadol qaybo inahaasoo dhan xukunta oo ay ka talin karaan horuu socday markaa wuxuu bilaabay magaaladii xalab lo odhan jiray iyo dhankeedii inuu kaco suuriya markaa waataynu nidhi dhankii saxaaraha inuu ka galo wuu ka baaqsaday wuxuu bilaabay inuu ka soo galo dhanka waqooyi xalab oo wax yar u jirtaba xuduudda turkiga maanta uu leeyahay ayuu ka soo bilaabay waa cashri alakhiir waa tobankii ugu dembeeyey dilxija lix boqol iyo toddobiyo kontonkii hijiriyada ama kun laba boqol iyo sagaal iyo kontonkii milaadiyada novemba bay ku sheegaan meelahayna ku beegnayd ciidamadii magaaladan joogay waxaa haysta towran shaah nin la yidhaahdo towraan shaah waa nin waayeel oo gaboobay oo kuwan meelahan xukumoo dhan adeer ugu beegan naasirkan dimishk xukumo waa adeerkii waa odayadii hore ee muslimiinta ahaa buu ka mid yahay tawran shaah wuxuu qaatay inuu dagaalamo magaaladan aanu isagu dhiibin magaaladu markaa wixii ay xusuun lahayd way diyaarsatay dagaal bay u diyaargarowday xalab inay dagaalanto ciidan ciidamada ka mid a ah magaalada laga soo saaray magaaladu waa magaalo aada u dad badan oo caasimadii dalalka muslimiinta ugu waaweynaabay ka mid tahay eh, dimishik iyo marka laga reebo bay leeyihin iyo eh, baqhdaad gadaasheed xalab waa magaalada saddexaad baa lagu tilmaami karaa ee mantiqadaasi tiro ahaan dadku uu degan yahay waxaa la sheegaa ciidamadii muslimiinta qaybo ka mid ah inay debadda usoo soo baxeen meel debadda ah baa la helay ciidamadaa debadda u baxay dad badan oo iska xamaasadaysan oo dadkii magaalada joogaya baa soo dheen raacay cawaamtii iyo suuqadii ka mid ahaa laakiin markii ay arkeen ciidankii tataarka iyo tirobadnidiisa ayay dib u noqdeen oo magaalada dib ugu noqdeen ciidamadii muslimiinta intii soo hadhay oo debadda meel magaalada horteeda ah ka samaystay dhufaysyo iyo goobay ka dagaal galaan ayaa tataarkii ku soo baxeen weerarkii koowaad baa laysku yaro qaaday tataarku way u jabeen dibbay ugu yaaceen laakiin may ahayn jabay jabeene xeelo dagaal ciidankii badnaynta meel damba la dhigay ayaa qoladani u baqacarartay waa eryadeen hal saacada bay sii eryayeen goortii magaaladii laga soo durkiyey ayaa dhan walba laga galay dabeetana intaasi madaxa laga guray magaaladii bay soo duldegeen magaaladii square baa laga qabtay ama waa la go-doomiyey towran shaah ninkii la odhan jiray isagu wuxuu qaatay inaanu marnaba dagaal mooyaane wax kala aqbalaynin toddoba maalmood bay magaaladu go'doon ku jirtay isku dayeen inay towran shaah la hadlaan magaalada wararkii baa soo galay ah in eh, maxaa la yidhaahdaa eh, miya faarqiin in la qabsaday in madaxii kaamil la sito in waxyaabihii dadka niyadjabka ku ridayo oo dhan baa lagu akhriyey xisaar magaalada god bay ku soo wareejiyeen markay god ku soo wareejiyeen ayay kadibna derbi kusii dul dhiseen si aan magaalada cid uga bixi karin kadibna waxay bilaabeen labaatan manjaniiq madaafiicda culusabay u rakibteen waa la garaacay caamadii magaalada ku jirtay markii garaacistiina ku badatay xisaarkiina adkaaday toddoba maalmood xisaarkaasi ay ku jiraan ayaa tamalmul dhacay ay leeyihin waraan isdhiibno malaa isdhiibkaa la qaataye towraan shaah waa diiday inuu isdhiibo caamadii barh ka mid mida ah magaalada albaabadeedii u furtay waxaa la yidhi waa isdhiibaynaa anagu sidan kusii jiri mayno waa la soo galay markuu arkay in magaaladii la soo galay ayuu ciidamadiisa wixii aqbalay buu kaxaystay qalcad magaalada ku taalla ayuu towraan shaah la galay magaaladii xalab oo albaabada loo furay ayuu soo galeen atraaktii atraak maahee tataarkii wuxuu fasaxay hoolaako muddo shan maalmooda wixii dhaqaaqayeen madaxa laga jaro shan maalmood baa magaalada seefta laga dhargiyey dumar iyo carruurtii waa la soo ururiyey taarikhyahanada qaarkood waxay yidhaahdaan sabyiga caruurtii iyo dumarka la qabsaday boqol kun way gaadhayeen baa la yidhaahaa yacni magaalada kataafadeedaad garan kartaa dumarkii iyo caruurtii ay qabsadeen boqol kunoo qof dadku gaadhaya ayay qabteen laakiin wuxuu faray inaan la dilin wax kristana waxay kaloo sheegeen guryo gaara dad galay iyo kiniisadii yuhuudda iyo mala axsaab hoosta kala socotay tataarka farmaanno gaaraa dadka loo jarayo meelaha wixii galayna kontaneeyo kunoo meelaha galayna waxaa la sheegaa in la yidhi ha la nabadgeliyo magaalada inteeda kale waxaa la amray in dhulka lala sibo dayrkii magaalada iyo suwaarkeeda in la baabi'iyo masaajidda qaar in la dumiyo wax walba in la qarribo qalcaddii hoose tooraanshah iyo ciidamadiisu galeen ayaa go'doomiskii lagu bilaabay muddo bil ku dhowaada afar toddobaad markii ay godoomin ku jireen ayay qalcaddiina xoog ku furteen oo albaabkeedii jebiyeen odagiyo aada u da-a tawraan shaah nolol bay ku qabteen wixii kale ay layn karayeenna way laayeen towraan shaah waxaa la yidhahdaa isaga may dilin way qabteenuun maxay u dili waayeen taarikhyahanadu sababo badan bay sheegaan imaam almaqhrisi isagu wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa inuu dhaawac weyn qabay ama inuu xanuunsanayey waayo maalmo kadibba wuu dhintay taarikhyahanada qaarkood sababo kaley sheegaan qaar baa yidhaahdaa odaygan geesinimadiis iyo ninnimadiisu ka yaabay oo wuxuu yidhi ninkii odayga haye holaako war ragga ragga ah lama laayo ninkan hala daayo laakiin taarikhyahanada qaar baa waxay leeyihin holaako nin raganimo ku daayo horeba looma arage wuxuu kala habay leeyihin dana kaloo siyaasiya oo ah kow xukaamta kale magaalada joogtaa inayse soo dhiibi karaan waa odaygoodiiyo dee adeer buu buuye kan dimishiq oo dhan iyo meesha meeshao dhan isaguu madaxda ka wadaa maca xalabtan la qabsanayo kan haystay kan ashrafka jooga xumus jooga waxaan oo dhami waa isku reer marka odaygooda marka la qabto ee aan la dilin waa fatxu lbaabi lilaakhariin bay leeyihin madaxda kalena inayse soo dhiibto dee odaygii horeba lama dilinay laakiin waxaa la yidhahdaa odaygani maalmo markii la hayay kadibba wuu geeriyooday isagu ilaahay u naxariisto meeshii la odhan jiray waxa u yimi alashraf ilayuubi xums ninkii madaxda ka ahaa oo hambalyaynaya hoolaako hoolaakana wuxuu idhi nin wanaagsan baa tahay xalabtan aan dumiyeyna adaankuugu daray xukun taadii hore iyo xalab isku darso koox tataarkiina wuu kaga tegey meelihii u dhadhowaa qalcadihii ku yaallay siba qalcad xaarim la yidhaahdo oo ilaa konton kilomitir magaalada u jirtay weerarka ku qaadeen muddo kadib dagaal markuu cabbaar dhacay iyana waa qabsadeen wixii ku jiroo dhanna waa laayeen markan waxaa ku hadhay waxaan badnayn shaam oo dhan naasir yuusuf oo aan magaaladiisii labaad ee adeerkii joogay difaacin eele difaac waxaan kaga jiraa dimashq duleedkeeda iyo waxoogaaga u haystaa uu hadhay wax ciidamaa aw dagaal la geli karo halkan markuu marayey ayuu mu'tamar qabtay hoolaaco mu'tamar abaalmarinah waxaa la abaal marinayaa dadkii iyo geesiyadii dowladda tataarka taageeray ee ku taageeray inay si fudud dhulkan muslimiinta oo dhan u qaban karaan laakiin mu'tamarku wuxuu ku salaysan yahay xasba ru'yat tariya alqutb alwaaxid dunida la rabo inuu ka taliyo waxay yimi markaasi oo bogaadinta ka qayb gelaya oo dee dagaalkana kula jiray maalan armeniya boqorkeedii haytham waxaa jooga antakiya boqorkeedii bohmanda sadis bohmandiyiinta kuwii la odhan jiray kii lixaad waxaa jooga salaajiqadii ama turkidii muslimiinta ahayd labadii boqore xukumayey keekawskii labaad iyo qalaj arsalaan araabici afraad waxaa la siinayaa markaa mukaafa'aat abaalmarinno xoolihii iyo khanaymtii dee xalab laga furtaa laysku abaalmarinaya xalab xoolo badan baa laga helay laakiin qaabka abaalmarintani u dhacaysa waa qaab cajiiba ah. nimankan maalan armeniya kan boqorka wahehaytam waxay idhahdaan waa ninkii dumiyey jaamicii weynaayey magaalada xalab markii magaalada la burburinayay isaga iyo ciidankiisa ku soo beegmay isagaa amar ku bixiyey in aljaamic alkabiir masaajidka weyne magaalada in la dumiyo isaga wuxuu siiyey xoolo badan xoolo badan markii uu siiyey oo abaalmarina ayaa haddana waxaa loo yeedhay labadii nin ee madaxda ahaa ee muslimiinta ka socday ka kakaws thani iyo qalal jarsalaan araabic waxaa la yidhi idinku kow waxay yeelaysaa magaalooyinka xukuntaan iyo qalcadaha aa leedihiin qaybo ka mid ah oo ay muslimiintu hore u furteen waxaa ku wareejisaan boqorkii armeniya haythamsiya waa nimankii la socday wax la dagaalka kula jiray ayaa dhulkoodii qayb ka mid a ah, waxaa abaalmar loo siinayaa armenia boqorkeedii la socday si armeniya boqortooyadeeda ay u ballaadhato oo xaliif istraatiijiya xooggan u noqdo qoladanna abaalmarkoodii kaasuu noqday in dhulkooda qayb laga qaado oo loogu daro Eh, arminiyiinta in loogu daro abaalmarkii saddexaad ayuu wada bohmand oo antakiya gobolka la ydhaha ka tirsan eh, turkiga xukuma ayuu u yeedhay isagana wuxuu yidhi adigana abaalmar waxaan kuu siiyey madiinatu laadiqiya laadiqiyadan suuriya ku taallo magaalo muslima ah oo dhulkii waa dhulku salaaxaddiin alayuubi ka qaaday nimankii masiixiyiinta uu ka furtay oo islaamay oo dad muslimiina markaasi ah ayuu yidhi laadiqiya adiguna antakiya ku darso waa qaacidada caankaa ah bay yidhaahdeene isticmaarka labadan qodobee dambe waa qaacidadii caanka isticmaarka oo isticmaarka waxay yidhahdeen almuxtal yucطi maa laa yamlik liman laa yastaxiqu bay yidhahdaan koloniyada mustacmarku waxaanu lahayn ayuu cid aanu xaq u lahayn siiyaa ingiriiskii soomaaliya yimi ee askarta ka dhigtay ay dunida dunidao dhan kala dagaalameen ilaa iyo bermo kala dagaal galeen markuu soo noqday muxuu abaalmar uga dhigay gobolladoodii inuu ina etoobiya siiyo inaynu kinya ku daro kinya xaq kuma lahayn etoobiya xaq kuma lahayn laakiin waxa weeyaan muxtalka waxaa qaacidadiisu tahay yucطi maa laa yamlik liman laa yastaxiq waxaanu lahayn buu cid aan lahayn siiyaa nimankii la soo dagaal galay ee maanto dhan taageerayay dhulkoodii waxaa lagu kala daray antakiya amiirkeedii bohmond iyo amiirkii kale ee xukumayay armeniya ayaa laba qaybood la kala siiyey laakiin isagoo wax bixinaya ayuu haddana tusinaya alqutb alwaxiid inuu yahay maamulaha koowaad aan dee dunida laga daba hadli karaynin sidaa daraaddeed qaraar afraad oo cajab badan buu soo saaray qaraarka kani labadii amiire uu waxsiiyey buu cagsigooda yahy kii antakiya iyo kii armeniya ayuu qaraar cusub u sheegay qaraarkani wuxuu sheegayaa inay yana yaqiinsadaan taabicinayiin niman daba socda dowladda weyninayiine inaanay ismoodin xaliif xooggan oo dee wax mudan qaraarkani wuxuu sheegayaa markaa waxaan beddelay buu yidhi kiniisadii bariga ee idinka xaggiinna ka talin jiray wadaadkii haysayna waan bedelay wadaad cusub baan magacaabayaa buu leeyahay hoolaaka iyo kiniisad maxaa isaga dana laakiin amar buu soo saarayaa ah, inuu bedelo kiniisadda antakiya ninkii haystay inuu bedelo isagu kristan maaha kiniisadda antakiya waxba laakiin yaa lagu beddelayaa bal cajabtan kala dhegayso qaraarkani wuxuu sheegayaa madhabka bohmand iyo haytham madhabka ay haystaan sheekh aan hayn baan kiniisadda u dhiibayaa buu yidhi iyagu waxa weeyaan kiniisaddan ay haystaan waa kiniisa sharqiya waa orthodogas iyagu kuwa kani waa yacni batririk iyagu waa catholic romanan baa looga taliyaa antakiya romaniya looga taliyaa waayo kiniisadda ninka jooga jenewa baa laga soo diray marka horeba waa talyaaniga ayaa laga diray waa nin catholicah dee brotestan dunida markaa ma jirin waa catholic baa jooga iyo kiniisa sharqiya orthodogos laakiin batririk yunaaniya oo kiniisa sharqiya ka tirsan buu intuu soo qaaday ayuu kiniisadii catholiga ahayd yidhi adigaa madax ka ah waa qoladan kristankaana wuxuu rabaa inuu u sheego maca diintiinna inuu isagu xukumo maca diinta kiristanku inay hoolaa ka hoos timaaddo oo madaahibtan iyo kiniisadahan iyo waxa la sheegay waxba ka jirine nin walba halku ku qoro un inuu arrinku ku socdo waa dullaysi uu dullaysanaya markaa boqorkii antakiya iyo armeniya ka talinayay intaa markii uu kala xukumay ee kiniisadiina uu dhiibay wadaad greeg ah oo ka tirsan kiniisadda ortodogska uu madax uga dhigay oo uu tusiyey nimankan xajmigooda dhabtii wuxuu yahay ayuu wuxuu bilaabay markaa waayo waa dowlad dee kuuriya ilaa iyo boland bay ka talisaa dowladda tani kuuriyadii jaynaa kadeed ahayd ilaa iyo boland bay dowladdani ka talisaa dowlad lala murmi kara maaha waxaa bilaabmay markaa mandaqadii ku hadhay ee dimishq ahayd iyo weerarkeedii inuu bilaabo ciidamadiisii wuu kaxeeyey wadcigii suuriya iyo koonfurta turkiga markii ay degtay ayuu socod bilaabay xamaa ayuu soo maray madiinatu xamaa kadibna madiinatu xams xamsna waa meeshii uu haystay khaayinkii al ashraf ilayuubi ee isaga naasirka waa ahaa ilaa iyo sidii uula kulmi lahaa dimishiqu u gaadhi lahaa xamaa xagteeda markuu soo socdo aanu weli soo gaadhin ayay reer xamaa tashadeen waxaa la ysku raacay agagaarkaba intaanu iman wafdi in la diro oo halkuu joogo loogu geeyo furaha reer xamaa waxay dhaaheen muranka iyo rasuul laynoo soo diro iyo arrimahaas baan ka hortagno magaaladii waa tashatay wafdi min alacyaan baa la diray furihii baa loo dhiibay hoolaka ciidankiisii ciidankiisiiyo aan weli meeshaba soo gaadhin una soo dhowayn ayaa la yidhi wafdigan baa ku doonaya waxaanay sidaan furihii magaalada xama bes furaha keena buu yidhi si uu qolyaha kale ayna furaha u keenaan ayuu wuxuu yidhi idinka ammaan xaqiiqiyaan idin siiyey magaalada xamaa la oo lama taaban karo oo see la odhanaya wuu iska dhaafa markuu xamaa dhaafay ayuu xums tegey xumsna dee ashraf ilayuubi baa jooga oo walba isagu xisbigan ka tirsan waa ka sii tallaabay wuxuu u sii socdaa dimishq dimishq markii uu ku soo socdo ballan dhanka kale eegno ninkii berigii hore yidhi inankiisa u diray ee lahaa kaalay masar ila qabo ee markii la yidhi adigaaba iman waaye isaga la maagayna masar u carara ee yidhi ninkii masriga ha kalay oo ila difaaca ee jihaadka iclaansaday ee xama ilaalin kari waaye halkan ag degay dimashaq ag agdegan bal naasir yuusuf iyo ciidankiisii aan dib ugu noqonno naasir yuusuf waxaa soo gaadhay warka odhanaya ninkaa isku reerka ahayan inta la dilay in madaxa laga jaro madaxiisii la sito lagula soo socdo isaga maxamed alkamil madaxiisii dee waa la sidaa ilaa dimashq baa lagu aasi doonaaye magaaladii maya farqina in la qabtay maxay samaynayaan markaa waxaa bilaabmay shir in laysugu yeedho madaxdii dowladda madaxdii dowladda oo dhan baa isu timi boqorkan baqayaana waa la jooga cabsidu maaha tataarka dhankiisa iyo xooggooda ee cabsidu waxa weeyaan adضacf اlasaasi dadkani niyad ahaan bay u jaban yihiin iimaankaa daciifay waxaa la yidhaha la shiro madaxdii uu ka mid yahay ra-iisul wasaarihii waddanku alamiir zaynadiin alxaafidi ayaa yimi zaynadiin alxaafidkana waa ninkii uu ka digayay moxamed alkaamil ow laha warkaasi khubus buu kaa dhigi doonaaye taladiisa ha yeeleen isaga iyo badraddiin lolo waa nimankuu lahaa shirkaa la wada fadhiistay shirka waxaa kaloo ku jira bebres ruknadiin bebres albunqandari bebres wuxuu ka mid yahay almamaalik albaxriya nimankaa iyo qisadooda iyaga dib baan ka sheegi doonaa masar dowlad caskara baa hadda ka jirta dowlal ayuubiya waa la inqilaabay dowlad milatari baa ka dhisan oo niman mamaalika la yidhahdo milatari ahaan jiray baa qabsaday waa mamaaligtu askar askarta way isqabteen jananadoodii ugu weynaa nin ka mid ah oo ruknudiin bebros la yidhaahdo ayaa ninkii meesha haysta ay isqabteen waxoogaa yaroo ciidanuu la soo baxsaday wuxuu joogaa markaa dimashik ninka kan oo ka tirsan markaa ciidamadii mashaarida ayaa isagu jooga magaalada dimashik ah shirkii markii la galay ee naasir yuusuf uu hadlay iyo warkiisii waa niman madaxoo wada kurbanaya dee adugu waa madaxda maanta caalamulislaami ka talisa oo maraykanka maxaynu ka yeellaa ka tashanaysaa yacni maraykan oo intaa yar xukumaa ninkan holaaka u xukumaa markaa au ka talinayaa kuriya ilaa iyo booland baynu idhi inta ka dhex leh ayuu ka taliyaa maxaa la yeelayaabaa la isweydiinayaa waa la hadlay warkii baa batay waxaa hadlay oo muuqanaysa inaanu naasir yuusuf xagga dagaalka u janjeedhin waxaa kaloo muuqanaysa xisbi tataari de inuu meesha ku dhex jiro zayn zaynadiin alxaafidi ayaa hadlay wuxuu ka hadlay nimanka tataarkaa iyo de xooggooda iyo dowlad weyn siday u yihiin iyo say khatarta u yihiin wuxuu ka hadlay muslimiinta iyo tabardaridooda iyo dicfigooda iyo see mushkiladda u haysato wuxuu u tilmaamay markaa boqorku wakhtiga kani wakhti aynu dagaalami karno inaanay waa nimankii jihaadka iclaamiyey markii hore wakhtiga kani wakhti aynu dagaalami karno inaanay ahayn halkaa markuu warkuu maraya baa la yidhi buu ruknudiin bebris xanaaqay dabeetana waxaa la yidhaahdaa nin aad diin ugu qiiraysanna wuu ahaa wuu cadhooday oo caytamay oo kan zaynadiin alxaafidiga kana caayey oo taarikhyaanada qaar baa waxay yidhahdaan cayda iyo cadhada iyo waxaasoo dhan boqorku uula jeedaye kan waa sii marinayay inuu dareensiiyo mowqifka uu taagan yahay si kastaba ha noqotee wuxuu u tilmaamay waxaas wax la aqbali kara inaan ahayn marnaba dad muslimiina baynu nahay waddankii islaamka oo dhan nimankani waa soo qabsaday ciidankii ugu xoogga badnaa adigaa haysta dagaalanno tale kale ma taale <clears throat> laakiin bebras wuxuu ka dhex hadlayaa dad geeriyooday innaka laa tusmicu ilaahay qur-aanka muxuu ley innaka laa tusmicu lmowta walaa tasmacu suma adducaa'a idaa wallow mudburiin dad geeriyooday buu la hadlayaa looma dhegtaagin markuu arkay inaan cidi u dhegtaagin buu iska baxay baa la yidhaahdaa go-aankii meesha ka soo baxay muxuu noqday alqaraar alqaraaru huwa alfiraar madaxdii go-aana bay qaadatay ah in la baxsado waa madaxdii dhammayd ee jihaadka iclaamisay ee ciidanka dimashq hortiisa dhigtay ee hoolaaka ku soo socdo qaraarkii ka soo baxay wuxuu noqday maxay in la baxsado alamiir naasir yuusuf waa baxsaday umaradii kale waa baxsatay ciidankii waa kala firdhay magaaladii dimishiq oo albaabadu albaabaduu furan yihinoo shacabkeedii iyo waxeedii joogaan oo haddana jihaad la iclaamiyey iyo hoolaakiya ciidankiisiiyo soo socda ayaa loo kala dareeray ruknudiin bebers markuu arkay qadiyaddu halkay marayso oo xoogaagiisii u watay buu iska kaxaystay uu ka baxay wuxuu qabtay falastiin dowladdiisii horena waa dowladdii ay isqabtayna uu ka soo cararay laakiin xal kale ma hayo waraaq buu dirtay wuxuu la hadlay qutus janankii ka madaxda ahaa markaa masar wuxuu u tilmaamay mowqafkii muslimiintu meeshu marayo wuxuu u tilmaamay markaa diyaar inuu yahay inuu ciidanka dib ugu soo laabto askari askarta muslimiinta ka mid a inuu noqdo dagaalkaana inuu dib wax ugu hogaamiyo tataarka lala gelayo waa nin dagaalyahana waa ka soo warrami doonnaayo waa ninkii jebiyey ama dagaalyahanadii ugu waaweynay ee jebiyey xamlaadkii saliibiyiinta gaar ahaan waa raggii luwiskii sagaalaad gacanta ku soo dhigay luwis asaabic faransiiska madaxweynahooda waa raggii soo qabtay buu ka mid yahay waa nin janan oo macruuf ku ah ciidamada muslimiinta ah marka kanna wuxuu dhex joogaa kooxdaasi qaraarka qaadatay ah in la kala yaaco kadib falastiin markuu tegayna wuxuu codsigaasi u dirtay inuu dib ula heshiin karo ninkii madaxda ka ahaa nasar ninkii madaxda masarka ahaana wuu aqbalay soo dhowayn fiican buu u sameeyey ciidanka halkaagii baad ka bilaabaysaa madaxdaadii baad noqonaysaa waa wakhti muslimiintu u baahan tahay dagaalkaaga iyo farsamadaada bebres markaasi dib wuxuu ugu noqday falastiin buu dib uga baxay wuxuu ku noqday isagu markaa masar si uu soo abaabulo uga qayb galo ciidamada muslimiinta ee masar degan iyo dagaallada ay la geli doonaan kooxdii kale meeshan tegtay waa kala yaacda markay kala yaaceenna dimashiq oo albaabadu u furan tahay ayaa waxaa soo galay ciidamadii holaako dimashiq aan madaxi joogin oo military joogin oo ciidan joogin oo waxba joogin oo jihaad iclaansatay ayaa waxaa soo galay holaka iyo ciidankiisii maxay ku samaynayaan markaa dimashq shacab aan dagaal u diyaargaroobin dagaalami garanaynin askartii muxtarafiinta ahaa ay ka yaaceen waa mowqaf aada u cajiib ah shacabkii baa isu tegtegay waar maxaynu yaallaa baa la yidhi warkii xamaana wuu soo gaadhay waar haatan inanaan furaa la carar raba yidhaahdeen sidii xamaa intaynu ka hor tagno aan furaha geyno iyana furihii bay soo qaadeen in yar oo ciidamadii ku soo hadhay baa yidhi waar inagu yeeli waa iska dhimanaynaa intaannu furo sii sidi lahayn un kollayba nala dilayo waa dagaalamaynaa qalcad yaroo magaalada ku taalla bay galeen shacabka intii kalena waa israaceen furihii bay qaadeen waxaa loo keenay holaco holaco markii uu xamaas siinayey nabadgelyada dhabta ah malihiisii waa u xaqiiqoobay ah maxay in furayaasha kuwa kalena keeni doonaan oo aanu dagaal iyo dhibba la kulmi doonin holaco oo gacanta ku dhigay furayaashii dimishiq markaasi asaan magaalada soo gaadhin ayaa war cusubi soo dhacay warkan cusubi wuxuu sheegayaa boqorkii dowladda tataarku inuu geeriyooday boqorkani waa walaalkiisii ka weynaa ee manko khan lo odhan jiray hoolaako wuxuu isu arkayaa nin dhallinyaro ah isagoo siddeed iyo soddon jiruu dagaalka soo bilaabay marka kan dhowr iyo afartan jir maraya waa nimay boqorka hore walaalayiin waa ninkaa qabsaday akbar caasima fi lcaalam ciidanka jabiyey watay ee baqdaad gacanta ku soo dhigay haddana alcaasima athaaniya lilmuslimiin caasimaddii labaad ee muslimku uu yeesho gacanta ku dhigay oo dimishiqah labadii magaaloe dunida markaa ugu waaweynaa waa dimishiq iyo maxay iyo baqdaad ee caasimad caasimat ulmawiyiin iyo caasimat alcabaasiyiin labantaba gacanta ku soo dhigay wuxuu isu dhigayaa markaa inuu madaxweyne noqon karo wuxuu amar ku bixiyey in ciidamada wuxuu u dhiibay nin hogaamiyaashiisii sare ka mid ah oo katabqa naweyn la yidhaahdo oo isagu kiristana laakiin mongoliana ayuu madax uga dhigay isna ciidan buu dib u kaxaystay wuxuu ku socdaa markaa qaraaqaro inuu tago caasimaddii mongolia oo qaabkii dhismaha dowladdoodu u dhisnaan jiray waxay ahayd inay nimankaa waaweyne madaxda isu yimaadaan la wada yimaado dabeetana madax cusub la doorto dee waxaanu isu arkayaa inuu waaxid min almurashixiin alkibaar inuu ka mid yahay oo dee jankiskhaanna waa wowgii rumadde ninkii meeshaba asaas dib buu u laabtay mu'ahilaadkaasoo dhan isagoo wata mantaqa sharqi l awsadna waa ninkaasi gacanta ku haya dhexda laakiin markuu sii socdo oo aanu meeshii gaadhin ayaa waxaa loo sheegay in dowladdii isu tagtay madaxweyne cusub la doortay qopalay ninkii la odhan jiray walaalayiin isaga in loo doortay inuu noqdo maxay boqorka waddankii mongoliya ama tataarku ay ka talin jireen inuu boqorka noo loo doortay isagii markaa muxuu samaynayaa meel dhexna wuu marayaa dib uu isaga noqday caasimad cusub wuxuu ka dhigtay magaaladan tabriz la yidhaahdo tabriz waa tevlis meesha inimka la yidhahdo waxay ku taallaa iran halkaas buu degay oo uu ka dhigay waa meel bartamo u ah dowladdii ballaadhnayd ee uu ka telinayay inuu meeshiisa madaxtooyada ay u ahaato wuxuu ka taliyaa markaa dowladda tan ama isagoo aqaalim ka soo bilaabma khawarzam ilaa iyo shaam khawarzim waa magacyadii qadiimka waxaa laga yaaba inayd imaka garanayn waa kaasikhastan turkmanistan ozabakistan iyo afghanistan bakistan bersiya adarbijan ciraaq turkiya shaam intaasuu xukumaa hadda holaako holaako isagu intaa mandaqada ah kaasikhastan laga soo bilaabo ilaa iyo suuriya turkiya inta ka dhex ayuu isagu xukumaa holaaku markaa dib uguma soo noqonin dimishik waayo waxaa iska macruufo warkiina dee kollay soo gaadh ninkii u hanjabaye naasir yuusufna inuu cararay magaaladiina dee furaheedii la keenay dagaal xoogganoo uu soo dhaqaaqaa meesha ma yaallo meeshaasuu iska jooga isagu katabqa ninka la yidhaahdo oo wata ciidamadiisii ayaa soo galay magaalada dimashik isla markaana warqad ka helay hoolaako sheegaysa naasir yuusuf ninkii la odhan jiray meel kasta ha jiree soo qaadoo ii keen waa ninkii cararay in la soo qabto dimashik markay soo galeen ee furayaashii loo dhiibay caasimatu dimashik caasimadii muslimiinta ee dowla lumawiya oo ka mid a ah magaalooyinka dunida ugu waaweyn oo ka mid ah meeshay muslimiintii saxaabadu ka talin jireen dhulkay saxaabadu furteen ah ayaa waxay ku dhacday gacantii nimankaasi waa markii koowaad taariikhda laga soo bilaabo afar iyo tobankii hijiriyada markay muslimiintu qabsadeen oo dimashik ay soo galaan saddex nin oo madaxa oo kristana oo dowlado ajanabiya madaxu ah waxaa soo galay markaasi ciidankii nimankaasi oo uu hoggaaminayo katabqa oo nin kristana ah oo uu hoggaaminayo boqorkii armeniya oo uu hoggaaminayo boqorkii antakiya saddexdaa nin bohmand iyo haytham iyo katabqa ayaa magaalada soo galay waa wakhtigaasi ku dhadhow baynu odhan karnaa lix boqol iyo kontoneeyada sannadood sidii hiraqalis iyo kooxdiisii muslimiinta uga saartay oo markii labaad ay dimishok dib ugu dhacdo gacanta nimanka kan waana runtii wakhti qiyaasi ah in dimishik iyo baqhdaadba laba sano gudahood ay dumaan waayo waa safar dabayaaqadeedii wakhtiga dimishik la qabsanayaa sanadkii siddeed iyo konton waxa ay sameeyeen marka dimashaq waa magaalo dad badani deggan yahay qalcado waaweyn leh mustawaa maciishiga u koreeyo markay gacanta ku dhigeen magaalada tan waxaa madax looga dhigay nin la yidhaahdo ibl sayaan balaan ibnu kahiir akhriyo waxa uu ku qoray masalada tan ibnu kasiir wuxuu leeyahay abul sayaan ninka la yidhaahda buu yidhi allaha nacda leh ayaa wuxuu la kulmay kiniisadihii ku yaallay dimishq nimankii madaxda ka ahaa dabeetana wuu weyneeyey oo kanaa-istoodii buu soo booqday oo wuxuu siiyey xoog waxaanu ka dhigay daa'ifadii nasaarada ahayd ee markaa ku la noolayd muslimiinta inay ku biiraan safkaa hoolaaka iyo ciidamadatan koox ka midana waxaa loo dirayba tabriis iyo wufuud inay ugu tagaan boqorkii hoolaako iyagoo barakaynaya oo hadyada sida waxay ka soo galeen buu yidhi magaalada dimishik albaabka tooma la yidhaahdo iyadoo saliibka kor loo sido oo dadka madaxyadiisa oo dhan kor looga qaaday oo ay dhawaaqayaan oo leeyihiin dahara diinu lmasiix dahara addiinu asaxiix diinu lmasiix baa dimashik laga dhex leeyay waxaa kor noqday diintii saxa ahayd diintii masiixiyaddaa kor noqoday waxay soo galeen iyagoo caayaya markaa islaamka iyo ahalkiisa iyagoo wada weelal waaweyn oo khamri lagu sido oo albaabada masaajidda buu leeyahay khamri ku rushaynayaan oo meelaha dadka muslimiinta ay joogaan inta la yimaada khamri wejiga lagaga saydhsaydhaa iyo dharka si loo nijaaseeyo salaada aanay u asixin waxay fareen buu leeyahy kullu man yajtaasuuna bihi fi lasiqati waalaswaaq an yaquuma lisaliibihim waddooyinka iyo dhulka lasoo maro o dhan mar haddii lala soo maro calaamadda kristanka in dadka muslimiinta oo dhamme ay isu taagaan kadibna meel yaroo deka ah oo dukaan nin muslimi uu leeyahay intaa dukaanka la istaagay dekadiisii dukaan nin haysto dekadiisa inta la istaagay ayaa khudbad laga jeediyey lagu ammaanayo ekoroska aada loo ammaanayo diinta islaamkana aada loo ceebaynayo ibnu kaiir intuu ishayn waayeybu wuxuu leeyahy fa inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun isagoo weli warka sii wadaba wuxuu leeyahy waxay soo galeen masaajidkii weynaa ee dimasha ku yaallay masjid ulumowiyiin bay gudihiisa soo galeen iyagoo khamri sida oo khamri masaajidka la soo galay dabeetana qudaadii qaadiyadii muslimiinta iyo nimankii fuqahada ee masaajidka joogay iyo dadkii meesha xaadirsanaay oo cadhaysan ayaa qalcaddii magaalada ku cararay oo ninkii madaxda ebel sayaan lo odhan jiray oo zaciimta taara weeyaan ayay qabteen iyagoo raba inay ka ashtakoodaan daa'ifadan kristankiiyo waxay ku samaynayso isna wadaadadii u yimiyo intii wuu dulleeyey oo dabeetana wuu soo eriyey warkaa nasaaradaa saxee baxa buu ku yidhi ibnu kahiir haddana wuxuu leeyay fa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dimishik waxay noqotay in ciidanka tataarkuna ka taliyaan daa'ifada kiristankuna ku amarku taaglayso ee meesha joogta maadaama ninka ciidanka watoo dhammi uu isaguba yahay ka tabqa nin masiixiya uu yahay waxaanay daa'ifadani matelayaan iyagu waa dad muslimiinta la deganaa meeshana degi jiray garanayana khabaayaadka iyo meelaha muslimiinta wax ugu qarsoon yihiin oo dhan ka tabqa markuu dimishik iswada raaciyey wixii la laynayay iyo wixii la boobayay iyo wixii la dhacayeyba ayuu wuxuu bilaabay inuu falastiin u dhaqaajiyo dabeetana falastiin magaalada nables la yidhaahdu qabsaday horaa loo sii socday ghaza ayaa la gaadhay ghaza markaa masar sinaa shan iyo soddon kilomitir baa loo jiraa caalam caalamulislaami markaa wax dowlada oo dagaalami kara masar baa ka hadhay masar xagga shishe waxaa ka sii xiga waa waktigii ay dowlalmuwaxidiin baaba'day yana oo laga soo saaray eh, andalus oo dhexdooda ay ishayaan oo gobollada yaryar ee north africa ku yaalla dowlat almarin iyo dowlado yaryar ay u kala googo'een iyana xaggaa xoog ma jiro jaaniska qudhe muslimiinta u hadhay markaa waxa weeyaan ama aan odhan karo xawla alcaalamaba xawla alcaalamba one janis baa hadhay say taarikhyaano badani qiraan inay dunidoo dhan dowladdaasi tataarkii ka taliso hal dhagax baa hor yaalla oo ah masar masar waa meel kahaafa sukaaniya ballaadhani ka jirto waa meel saxwa islaamiya ballaadhani ka jirto culamo badanoo muslimiini marka kan degan tahay waa meel dowlad islaamiya oo cusubi ay ka jirto dowlad aan boqortooyooyinka naaxnaaxay ahayne dowlad milatariya ah, inqilaabku wax ku qabsatay oo dowladdii koowaad ee casaakira ay meesha ka talinayso dowlad casaakira ka jirta dowladdii nimankii la odhan jiray na waxay marayaan falastiin ghaza bay soo gaadheen ka wuxuu ku dhaqmay dhaqankii uu ku dhaqmi jiray ninkii odayga ahaa ee la odhan jiray holako oo ah imaarado yararoo badan oo kiristana meeshan ku yaallay midna waxuma geysanin wuu wada dhinac maray lebnaan iyo suuriya qaybo ka mida iyo tuulo tuulooyin yaryar falastiin qaybo ka mida oo ay lagu qabsaday dagaaladii crusadiska oo imaarado reer yuruba ka jira kuwii oo dhan wuu iska dhinac maray waxna dhiba uma geysanin laakiin deris buu siiyey ah mahma ay dowlado yarara sheeganaya inay taabici dowladda weynu yihin saa daraaddeed amar isaga ka yimaado mooyaane inaan wax kale lagu dhaqmi karin deriskan laakiin qaar baan fahmin boqorkii magaalada sayda la yidhaahda ka telinayay julian julian ninkii la odhan jiray oo sayda ka telinayey ayaa wuxuu arkay in tataarkii dee caalamul islaam oo dhan qabsadeen dabeetana wuxuu is yidhi dowladda adna yaro ballaadhso wataa dee muslimiinta ay jabeene albaqaac meeshan la yidhaahdo ee ku taalla lebnaan intaasoo muslimiin haysato ayuu is yidhi ka gaadhsiiyo adna intaa ku darso katabqa baa loo sheegay boqor yaroo kristan inuu duullimaad sii wado meel halkaasiya ah. farriin buu u diray uu leeyahay ma dhici karta inaad duusho laakiin wuu isdhega adkeeyo duullimaadkiibuu qaado intii yarayd buu ku soo darsaday katabqa isagana amar buu bixiyey in cagta la mariyo julian iyo saydabana cagtaa la mariyey waxaa dhacday isagana yoxanna thani mid la yidhaahdo oo bayruut markaa isna xukumo kristana ayaa isna is yidhi wallahi wataa muslimiintii laga takhallusaye ljabal adna ku darso oo bahasha yaro ballaadhe isna war buu u diray uu leeyahy arrinta joojiya wuu yaro dhaga adeygay isagana cagtaa la mariyo waa lagu daray dowladaan warkeedu soo noqonay baa meesha taalla ama kristan haw ama muslim ahawe aanada amar yeelan karin inaad taabic noqoto mooyaane inaad daba socoto mooyaane alquطb اlwaaxid waxaa soo baxday dunidoo dhan in hal dowladi ka taliso oo waa dowladdaa qaadatay go-aanka ah xataa daa'ifada kiristanka ee katoliga wadaadkeeda inay ka dhigto inuu noqdo maxay wadaad ortodogosah in orthodogos ka taliyo waxay u arkayaan markaa yurub kristankii joogay ee barigoo dhan wuu qabsaday waa masale aada u fudud marka caalamulislaamiga oo la moodayo inuu aada u xoog badan yahay siiba mandaqadii dowla layuubiya ka telinaysay iyo mandaqadii dowla alcabaasiya ka telinaysay labadabana laba sano dagaal soconayay ku qaadatay inuu kaga takhalluso hadda waxaa hadhay oo qudha waa masar masar xoog tiro badan oo islaamiya yaalla waa mandaqo dadka deggan ay aada u tiro badan yihiin waa mowqac istraatiijiya waa cidda qudha ee aynu leenahay way hor taagnaan kartaa dowladda tan waa meel kahaafo sukaaniya leh waa meel saxwo islaamiya ka jirto laakiin masar lafteeda markan iyana azimaad kala haysta asma siyaasiya baa haysata oo niman mamaalig la yidhaahdaa xukuma mamaaligtu waa niman markii hore addoonnimo waddanka lagu keenay milatari laga dhigtay dabeetana aan casabo qabiileed iyo reer ay ku tiirsan yihiin iyo mandaqadda ka tirsanayn askara baa haysata marka asma siyaasiya sharcinimadooda ah baa taagan asmo dhaqaaleed baa taagan wakhtiga kan oo dagaaladii crusadesku dhankan bay kaga socdeen hadday ka soo baxeen dagaaladii crusadeska kii tataarkuna dacalku u soo saaran yahay waxaa haysata asmo dhaqaale asma caskariya haysata oo markay meesha qabsadeen askartii qabsatay dhexdeeda is khilaaftay marka ninkii meesha loo dhiibay hore waa la dilay kii ku xigay waa la dilay kii ugu xooga badnaa waa kan baxsaday oo u cararay dimashiq mucziya koox la yidhaahdo mamalik albaxriya baa xoog badnaa mamalik almacziya niman la yidhaahdo ayaa markaa meesha haysta oo qiis nin la yidhahda uu xukumo qiis ninkan meesha xukuma waxaa abti u ah ninkii sindi la eryayay aynu soo sheegnay dhashiisii iyo carruurtii la qabsaday buu ka mid ahaa dabeetana addoonnimada tataarku ay u soo iibiyeen qoyskii boqortooyada ee ka talin jiray khawaarzam ayuu ka tirsanaa addoonnimaa loo soo iibsaday dee ilaahay unbaa dunidan iska lehe ninkii boqortooyadoodii la baabiiyey ee addoonka noqday hadda waa madaxda muslimiinta ugu sarraysa haddana isagoo addoonnimo ka soo bilaabay bilaabayba wuxuu haystaa masar buu markaa kan ka talinaya quds baa la yidhaahdaa qadiyadda tani markaa waxay u baahan tahay meel dambe iyo war dambe oo ballaadhan waayo waa macrakada dunida ugu caansan baan odhan karnaa ee jebisay aqwa dawla fi lcaalam ayaa soo socota macrakatu cayni jaaluud waa dagaalkii ugu weynaa yurub oo dhami way iska kicin kari weyday tataarkii muslimiinta intii kaleo dhan waa la soo jidho waa la iska kicin kari waayey wa aakhar qalca fi lcaalam bay yidhaahdaan dagaalkaa ugu dambeeya hadday dunidu ku jabto waxa weeyaan dunida in tataar ka talin karo laakiin biidn illaahi tacaala wixii ka dambeeya waxaynu dib u bilaabi doonnaa dunidoo tataarka dib looga safaynayo iyo dowladda masar oo markaa ku guulaysatay inay dib u riixdo ninkii naasir yuusuf lo odhan jiree baxsadayna ee dimishaq ka cararayna firdhadkii falastiin buu galay uu ka sii firdhaday urdun buu galay saxaaraha urdun buu ku dhuundhuuntay boqorkii hoolaakaa amar ku soo bixiya in lasoo qabto wuxuu dhuumashada ku jiraba meel saxaaraha urdun ka mida baa laga soo qabtay isaga iyo koox uu dhalay iyo wax la socday hoolaake iyo dhankiisiibaa loo diray laba shayba waa la sheegaa inuu ku dhintay qola waxay yidhahdaan hoolaakaa dilay qaarna waxay yidhahdaan maahee dib maadaama uu iska ahaa qof uu wadwadan karo dib buu ugu soo amaamudo wuxuu yidhi xalab iyo dimashik iyo meeshii baan kugu wareejinayaa isagoo boqortooyadii dib loogu soo wado ayay dhacday waqcaddii caynu jaaluut ee tataarka lagu soo jebiyey firdhadkii tataarka oo caymada meel dhexa ka helay baa la yidhi kuwii baa kusii cadha burburay isagoona madaxa ka sii jaray wallahu aclam billahi towfiiq دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت سمائي دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت